قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين markaad diyaar noqoto ii sheeg bismi illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin alxamdu lilah وashhadu an laa ilaha illa اllah waxdahu laa shariika lah وashhadu ana muxamada cabduhu warasuuluh allahuma صli clى muxamadi wclى ali muxamed kama salayta clى ibraahim wclى ali ibraahima fi lcaalamiin inaka xamiidu majiid wabacdu maanta waxaan ugu talagalay inaan kitaabka maaragtay aan bilaabayno dhowr kutub baan ka fekeray marka waxay iila noqotay kitaabkani intaanan hadda wax kala qabanin inaan bilaawno xilyatu aalib اlcilm waxaana u dooray kitaabka hore baan u akrinay masaajidkan laftigiisa laakiin jailkan u akrinay hadda ma joogaan raggii akhristay waxba kama joogaan intooda badan sidaa darteeda ayaa kitaabkani waa kitaab muhiim ah su ka dhashay cilmiga iyo barashadiisa iyo waxa lamida dhammaantood waxaan arkay inuu muhiim yahay waa kitaab yar ma weyna waan ka gudbaynaa insha allahu tacala waxaan ugudbi doonaa asaga inaan dabaqno tadbiiq asagoo ah kutubta kaloo la baranayo kitaabkan xilyatu aalib lcilmi xilyaة طaalib اlcilmi sheekh bakar abu zayd raxmat ullaahi calayhi kitaabkan markuu alifayay laftigiisa fikraddu waxay uga soo baxday kitaab la yidhaahdo altacaalum isaguna daabacan ayuu markii hore qoray altacaalum waxa weeyaan waa qof cilmi sheeganaya aanna cilmi lahayn sida maaragtay qof dhakhtar iska dhigaya laakiin aan dhakhtarhayn oo kale maalan tadabub qofka uu dabiib iska dhigo tacaalumku marka wuxuu ka hadlayay dhibka uu leeyahay dadka cilmiga sheegtaa iyo cilmigu aadaabta iyo akhlaaqdiisa u baahan yahay kitaabka intuu waday oo qorayay ayaa waxaa uga soo dhex baxay inay maarata inay muhiim tahay in kitaab loo keli yeelo ardagu siduu wax u baranayo shareecada islaamka kitaabkana waxa weeyaan waa kutubta loogu talagalo hagitaanka ardaga veg ledinka oo kale weyaan nooca oo in la hago ardaga xageeba baad wax u baranaysaa yaad wax ka qaadanaysaa sidee baad ku gaaraysaa cilmiga sharciga ah maxay tahay ardagu aadaabta looga baahan yahay iyo akhlaaqda looga badan yahay markuu wax baranayo akhlaaqdaasi mar waxay la xiriirtaa naftiis maxaa aan layga rabaa aniga naftayda mar waxay la xiriirtaa saaxiibada aan wax la baranayo iyo aniga maxaa inaga dhexeeya mar waxaa looga baahan yahay ardaga iyo kitaabkiis xiriirka ka dhexeeya mar waxaa loo baahan yahay in la baro dersiga iyo adiga sidaad u kala maad u qaybin lahayd kutubta aad akhrisanayso iyo wakhtiga aad siinayso iyo saad u kala hormarinayso iyo ma garanaysaa inta jeeraad casharka ku celinayso iyo wixii lamid ah wuxuu kale maarta kitaabka uu ka hadlayaho ardagu u baahan yahay xiriirka ka dhexeeya ardaga iyo macalinkiisa ayo ma garanaysaa xiriir ka muxuu noqonayaa intee buu leegaya sharci ahaan waxuu kitaabku kaloo ka hadlayaa manhajka aad qaadaysid laftigiis ma cid walbaba ayaa wax ka baran kartaa mase cid ma garanaysa manhaj toosan iyo cidda ay tahay laga baranayo iyo duruufaha adagoo marka qaarkood ay dhici karayso qof aan ba diinta multasim ku ahayn inuu wax ku baro sida jaamacadaha iyo meelaha ka mid ah maxaa qofkaasi adiga macalinkaagas adiga xiriirkeeda ka dhexayn karaya muxuu yahay arrimaha dhammaanteed oo ardaygu u baahan yahay ayuu horta kitaabkan si fiican uga hadlayaa eh, kitaabkan sheikhu wuxuu kasoo guuriyey kutub aad u fara badan oo mawduucyadaas laga alifay ama kutub u khaasa asagu suu sheegi doono kutub u khaasa ayaa jirta fanni kasta waxa weeyaan aadaabta cilmi lxadiid kita kutub baa laga qoray aadaabta fiqiga kale kutub baa laga qoray aadaab lmufti wlmustafti qofka fatwada weydiinaya qofka fatwoonaya kutub baa laga qoray iyagoo mawduucyo khaasa laga qoray ayuu asagu waxu sameeyey sheekhu maaratay kutubtii inta soo aruuriyo ayaa wuxuu samaynayaa uu isku dhammaystiraya maarata intaas dhammaanteedi waxaa ka horeeya oo soomaalidu ay caan u lahaayeen caalam islaamina ka caan baxay kitaab la yidhaahdo tacliim almutacalim aadaabu tacalum oo sarnuuji kitaabkiisa ayaa caan ahaa jirayoo tacliim almutacalim la yidhaahdo magaciisa loo bixiyey yacni qofka waxbaranaya in la baro aadaabta waxbarashada laftigeed weeyaan qof waxbaranaya in la baro aadaabta qof waxbaranaya oo zarnuuji oo qoray marka kitaabkaasi waxyaalo wanaagsan buu badan buu lahaa waxyaalo kalena way ku jireenoo masaa'il aan marata hadda asal lahayn ama marata aan daliil lahayn iyo masaa'ilka badbadisa iyo xataa marka qaarkood luqa turki iyo waxbaa ku kala jira luqadaan xataa carabiga markasu dhegelinay waxay doontoba ha noqotee kitaabkaasna intii oo maaratay beerkiisa ahayd beerka waxaan uga jeedaa inta saafiga lub lubkii ayuu kala soo baxay istakhlas beerkiibuu kala soo baxay wixii maaratay waafaqsanaayay shareecada kitaabkan buu maaratay ayuu sheekhu soo dhexgeliyey eh, xaqiiqatan kutubkaani maaratay aad iyo aad baa loo ammaanay soo u taxriiriyey sheekh bakar abu zayd waan caan buu ku ahaa cid qalin qaada casrigan ragga ugu caansanaay buu ahay maarata qoraallada marka la yidhaahdo eh, sheekh ibnu cuthaymiin raxmat calayhi oo mucaasir la ahaa ayaa kitaabkan sharaxay oo sharax buu kuleeyahay sheekh ibnu cuthaymiin raxmat ullaahi caleyh kitaabkan haddaan haynana waa sharxi ibnu cuthaymiin sharxu xilyat aalib alcilm eh, bakar abu zayd baa iska lahaa lakiin sheekh maxamed eh, saalix ibnu cuthaymiin baa sharxiisa ayaa sharaxay nusada aan haysna oo sharaxa ibnu cuthaymiin ah oo daabacana waa nusqa oo aada radii u ah aada u liidata weeyaan eh, waana maaragtay dabca oo misriya weeyaan badanaa sida dabcooyinka masaaridu ay leedihiin dabcan waa badankoodu waa saas weeyaan xag oo tahdiib iyo nidaam le ma ahana waa waxyaalo fara badan baa ku jira waana isku dhex yaacsan tahay waxay doonto ma noqoto laakiin sharxiisa sheekha ibnu cuthaymiin waa sharax la yaqaano oo marata cod ahaan loo duubay marka cod ahaankiibu kasoo laga soo qaaday marata kitaabka laga soo guudiyey waxay doonto noqotee ibnu cuthaymiin raxmat ullahi caleyh uma qaadinin kitaabka markuu sharaxayay sida kutubtiisa kale u sharaxo kitaabkan uma qaadina wuxuu ahaa sharax oo dulmar ah ayuu ahaa waxaan ujeedaa sharaxa cilmiga ah waa nooc marka qaarkood markaad doonaysid inaad maarata kitaabka dulmartid rag waaweyn oo dulaab fiican buu maarata dulmaraya sheekhu oo fahmi karaya aan u baahnayn in hoos usii galo marka wuxuu sameeyey e, ere ere uma fasirinin laakiin wuxuu dulmaray macnaha guud ahaaneed baab walbaba inta soo qabsado ayuu maarata macnaha guud ahaaneed buu dulmarayay annaga markaan shar anagu aan shariisnagu ka duwan yahay sharxi cilmiga ahi oo diraasada ahayd noocaas uu ka duwan yahayo waa in kelimada caadi loo fasiro ayada la dhex galo oo ma garanaysaa marka qaarkood la icraabo meelaha adag oo ma garanaysa tarkiibka la saaro wuxuu u baahan yahay nooc kale mufradaadka eryada culus ku jira ee maarata la cadeeyo sheekh bakar abu zayd wuxuu caan ku ahaa markuu kutubka qorayo erayo wuxuu xulan jooray erayo jazil oo adag oo xoog leh ayuu xushaa maaratay ilaa sheekh ibnu cuthaymiin sharxiisa dhexisa wuxuu ku yidhi waxaad moodaa buu iri ilaahay wuxuu siiye buu erayo iyo qoraal iyo xoog leh oo aad moodaysid buu ma garanaysaa inuu xariiri oo kale uu yahay buu saas buu ku cabira yani sida xariiri oo kale ayaa maarata ayaad moodaysaa buu ilaahay uu siiyey erayo maarata adag qoraalkiisu aad buu maarata u fiican yahay xaqiiqat marka la yihahdo wabitaali kitaabka hadda aan bilaabayno saan sheegnay bal aan horta aragno markaan wadadan qaadi lahayn aan helno ayaa waxyaalaha kalena lagu dhisi karaa saan u kala hormarinayno cilmiga u kala hormarinayno waxaan ogaanaa waxaan ognahay wadada waxbarashada waa wada la budliyey yani waa laga somaaliga budlitaanka inaan la fahmin dadka qaarkood wadada la budliyey waxaa la yihahda wadada hore loo qaadi jiray ee maarata jidka la falay marka qaarkood wadda waa wada cusub oon lagaaga horeyn oo lagaga aada u baahan tahay adiga laftiga inaad dilaacido wixii qodaxana waa ku mudayaan wixii dhib leedan hadaa gaaraya waddo waa waddadaas weeyaan wadana waa waddo lagu aroori jiray oo waddo sahlan ah oo horey loo qaadi jiray dadkii ka horey ay qaadeen waddadu haddii lagaga horreeyo la qaado in fara badan weliba rag waaweyn ay qaadeen iyo culimo xoogle ay qaadeen adiga kugu noqon mayso culays kugu qaadi mayso sababtoo ah rag baa energy ku bixiyey rag baa maarata ka shaqeeyey rag baa habeen iyo maalin kusoo jeeday waddadan hore u maray waxay markay yaqaaniin meesha halaqgaleenka ah oo dhibkalena waa garanayaan meesha badbaadana way garanayaan meesha maaa garanaysaa lagu dhaco iyo meesha maaratay lagu dhibaatu ka dhacdo dhammaantood waa yaqaanin calaamaday marka u sameeyeen meeshan waxa weyan waa godkii khatartahay iska ilaali bay kuleeyihin maarata jiiradan waxa weeyaan waa laisku cunaahe rag ba lagu cuna hortaa iska ilaali marka haddii waddada hore loo qaado waxaan ujeedaa waa wadda laguu falay oo laguu sahlay weeyaan waddada cilmiga lagu bislaado raggu ay ku bislaadeen rag baa horay u qaaday aimo waaweyn ayaa wadadan qaaday waxay marka noo soo guuriyeenoo kitaabkana u wataa waa tajaaribtoodii nololeed weeyaan waa shay baraatiga ay soo mareen ragga wuxuu ku barayaa sheikhu in badan uu ku celinayaa ragga bislaaday wadaday ku bislaadeen ragga gaaray alladiina balaguu uu ku leeya maarata kuwii qaayadii gaaray leanna qof markaad tarbiyaynaysid waxaad leedahay mool soo maaha ujeeddaad leedahay inaad gaarsiida aad rabtid meesha aad rabto inaad gaarsiidid qofka inuu caalim noqdo oo bislaado oo ma garanaysaa qof dadka anfaca oo diinle u noqdo wadadaad rabto markaad gaarsiidid wadadaas wasiilo qalab bay kaaga baahan tahay iyo barnaamij dhan bay kaaga baahan tahay marka wuxuu kuleeyahay barnaamijkan horaa loo qaaday oo rag baa ka shaqeeyey horay u qaaday waxaa la ogaaday inaysan tiyori keliya ahayn ee baratig ay tahay hore loo maray yani laysat qadiya qadiya nadariya wainama qadiya tadbiiq cala alwaaqic rag baa dabaqay maarta waxayna ogaadeen inay tahay wadada lagu gaari karayo in maaratay ay la bislaado qofka uu gaaro cilmi eh, sharciga ah u helo eh, khashya oo cabsi ilaahay subxaana wa tacaala ou gaaro alla ka baqitaanka subxaana wa tacaala naftiisana qofka u anfaco dadka kalena ou anfaco ou noqdo qof maaratay bisilo sidii ilaahay doonayay subxaana wa tacaala eh, waxay kulmiyeen culimadaasi laba arrimoodba way kulmiyeen khashyada oo cabsida ilaahay subxaana wa tacaala ka baqayaan iyo ilaahay cidaan ahayn inaysan ka cabsanin ee kelimada xaqaasay ta u sheegaan labaas bay kulmiyeen maarata khashyatullah yani wacadamu khashyati makhluuqaat ilahay inay ka baqayaan aladiina yubaliquuna risaalaat illah wayakhshawnahu walaa yakhshawna axada ila allah labadaas maaratay miiso ay lahaayeen ilaahay ka cabsanayeen oo ilaahay maaratay cilmiga markay baranayaan cilmi cabsasho iyo maaragtay baqitaan iyo hogaansan iyo khushuuc iyo tadaruc iyo tadalul ilaahi caza wajal iyo cibaadooyin iyo aacooyin u fara buu noqda eeg anfacaya xagga markay sheegayaan cilmigana laa yakhshawna axada ila allah ah, yakhshawna walaa yakhshawna axada ila allah cidna ilaahay uga cabsan maayaan subxaana wa tacaala oo bimacnaa waxa weyaan kelimadoodu kelimad mudaahana leh ma aha xaq ay odhanayaan allah oon cabsidiisa ka fiirinayaane basharka kalema jecla ama inay raalli ka noqdaan ama inaysan raalli ka noqon inay soo dhaweeyaan iyo inaysan soo dhaweyn waxa weyaan ayaga muhiimadoodu waa inay gaaraan wixii ilaahay raalli geliya subxaana wa tacaala kooxda noocaas oo khasaarada ilaahay xaqa ah gaarsiinaya basharka mualifku wuxuu ka hadli doonaa kitaabkan wadadii ay qaadeen manhajkay qaadeen sida ay maarata ku bislaadeen raggaasi marka waa waa kitaab muhiim ah sida darteeda ayaan maaratay ugu talagalnay kitaabka inaan hormarino wuxuu kaloo ina baraya kutubta laftigeeda kayfa natacaamal maca alkutub see kala hormarinaa saddexda maanta adduunyada waxaa ka jirta waxa lahahda manhaj la dejiyo oo dadka lagu tarbiyayaa jira maartay lakiin culamada islaamka uga horeysay qur xataa daahirkiisa uga horreeyey in bini aadamka loo kala sameeyo galaasyaal kala duwan ama leebello kala gedisan ama maaragtay darajooyin kala gedisan in loo sameeyo laftigooda marka wax la baranayo kitaabkana ka hadli doona waana sida maaragtay asalku u yahay Eh, wuxuu u qaybin doonaa dadka saddex qaybood inuu u qaybin doonaa inay ahaayeen waddadii culimmadu wax ku baran jireen lagana soo gaaray culamaa salaf saddex qaybood inay ahaayeen qayb waxaa la ohan jiray waa mubtadiiin weeyaan ama almubtadiuuna waa kooxda bilowday weeyaan kooxdaas waxay leeyihiin mutuun u gaar ah yani habab gaaraho wax loo baro ayay leeyihiin kooxna waxaa la yidhahda almutawasit u bixin doona kooxda dhedhexaadka ah iyo sida iyagana loola dhaqmayo iyo kutubta munaasabka u ah kooxuna waxa weya almutafawiquun weyaan waa kooxda bislaaday weyaan darajada bisaylka gaaray kooxdaasina inay maarata kutubtooda gaar leeyihiin saddexda qayboodna layskuma dhex dari jirin buu leeyahay oo cid walbaba waxay u gaar ahayd manhajkooda gaarka iyo caqligooda gaarka ah kalimu nnaasa bima yafhamuun waxa weyaan bani aadamku waxay fahmayaan lagula sheego qof walbaba maaratay lagula hadlo xagga cilmiga marka la yihahdo in darajooyin loo sameeyo noocaas kutubta iyo maaratay ku hadli doonaa wuxuu inoo soo kaxayn doonaa sardi kutubtii culimmadu asalka ah ay ku tarbiyoobeen isagoo u qaybin doona funuunta cilmiga nooc ay doonto ha noqotee xagga caqiidada kutubba inoo sheegi doonaa xagga fiqiga kutubba inoo soo kaxayn doonaa xagga xadiidka kutubba inoo soo kaxayn doonaa xagga magaranaysa tafsiirka kutubba inoo soo kaxayn doonaa yani waxa weeyaan kutubtii lagu tarbiyoobay yani kitaabka hore loo akhriyey ee culimada badan ay mareen waa ka duwan yahay kitaab cusub oo uu qoro waxaa dhici kara maanta qof inuu kitaab iska alifo mawduuc caqiidada ka hadlaya nacam saxiix ha alifo laakiin kutubka matniga waa ka duwan yahay miisaad gaar u leeyahay intaasoo xawaashi buu leeyahay intaasoo shuraax buu leeyahay intaasoo culimo waaweyn oo dhex maray oo wixii khalada wixii saxa garanaya ka soo saaray buu leeyahay waa loo khidmeeyey kitabka waa ka duwan yahay kitaab maarata iska cusubo culimo waaweyn aysan dhex gelinin ayagana mawduucaasi waa mawduuc noo muhiim ah markaan waxbarashadeeda aan qaadayno ayuu kitaabku aad iyo aad bu mawduucaasna si fiican buu sheekhu raxmat ullaahi caleyhi alla naxariisada waa geeriyooday ayaa maarata usoo kaxeeyey sheekh bakar oo aad u wanaajiyey aalibulcilmigana wuxuu siinaya xaqiiqatan talooyin aad iyo aad u baaxad weyn ayuu aalibucilmiga ayuu siinayaa oo masaaisha laga faa'idaystay towjiih la-aanta iyo tala la-aantu qofku hadduu badweyn iska dhex galo iska shabkaxsado waxaa ka dhanaya si ka muuqatay dad fara badan oo ah abnaa saxwa marka la fiiriyo qayb badan ka muuqatay inuu maaratay u socday manhaj la-aan marka ninkiiba usan bislaaneynba intaasoo sano kutub ag fadhiya intaas marat marka dambe waaba daalayaaba wma la gaari karay maxaa ka hadlaa furahaan la siin wuxuu ka bilaabay meelaan saxayn wuxuu waayey aasaaskii hore ayuu waayey iyo siduu ku gaari lahaa marka waxaa fiican qofka in furaha la siiyo loo sheego wada loo saaro muddo kabacdio yar waa bislaanaya xaqiiqatan markay tahay u helo maaratay waatu buyuuta min abwaabiha markuu qofku eride kasoo galo guriga maarta lamid ma ahan markuu muddo dheer soo wareego nin baa wuxuu ohan culimada kamid waqtiga casrigan joogay warraggaan aragnayo maanta wax yaqaana waa barka islaam buu ohan jiray barka islam waxaa la yihahdaa marada la yihahdaa marada qaarkeed dhinaca markaad ka fiirisid aad bay u qurxoon tahay dhinaca kalena markaad fiirisid maarta ma qurxoon marada kalarka kala duwan leh dhinacna waxa weeyaan aad baa looga sharaxaa dhinacna ma dhinaca hoose hoos buu maraya dadku arki maayaan lakin dhinaca salaa qurxoon dhinaca kale hoose markaa fiirsan ma qurxoona marka waa maradaasoo kale ku shabahayaho nin wuxuu arka markuu hadlayo ereyada uu sheegayo muxaadaro jeedinayo ma garanaysaa aad u qurux badan qaala zaydun haddaa tiraa aan ciraabi karin buu arkay maarta bel ay mawqica ku leedahay ciraabta aan garan karaynin laakiin hadduu khudbaynayo waxaa leedaha war ninkaanu maarata aftaansana si wax u sheegayo marka macluumaad yaroo waxuu fadfaadu yaqaan laakiin cilmi ahaan haddii la yidhaahdo ma garan karayo waana kala duwanta inoo shayga maarata taqaanid ina cilmi ahaan u garanaysa ilmo yar waad xifdisiin kartaa laba laba lagu daray waa afar oo haddaad weydiido afar waa kudhihi doon karaa laakiin say ku timid laba laba lagu daray afar noqoto ma garanayo qaacideed ma garanayo marka waa dhici karta in xoogaa yar aad xifdisidid laakiin ma ka wax kastoo qofka u xifdiyo cilmi ahaan inuu yaqaano ma garanaysa waa inuu qaacidadii asalkaayo shareecada lagu dhisay ma garanay uu garan karayo qofka oo masaa-ishan lagula soo baxay marka noocaasoo kale uu ka hadlaya waana xaqiiqa jirta weeyaan cilmigu waxa weyan waa usuul iyo asal iyo wuxuu leeyahay la raaco oo masaa lagu dhiso qofka doonaya inuu cilmigiisu nuduuj iyo bisayl u gaaro ma garanaysa u garan karay waxaan u jeeday marka kitaabkaani almuhiim wuxuuna siin doonaa fikraddaas ayuu aad iyo aad inoo sheegi doonaa wuxuuna ga dhacsiin doonaa masaa'il fara badan buu banbixi doonaa daalibulcilmi ninkii noqonaya xaqiiqatan oo muhiim u ah inuu maarata wadadaas u qaado si uu u gaaro si sahlan inuu wadada gooyo culumta la yihahdo culuum laala in laga hormariyo culumta la yihahdo ma garanaysa culumta waa laba qaybood weeyaan culum waxaa la yihahda culuum alaala ama culum musaacida culumta taageerta qofka oo aaladii qalabka wax ku goosanaysay culufna culumna waa culum lmaqaasid ayadaa loo jeedaa laftigeeda qaybna waxa weeyaan waa aaladaad ku gaari laheyd maanta marka culum laala way ka horeydaa culum lmaqaasid haddaad damacdo ka bilowdo maqaasida aaladan aad hilmaanto waa maasha usheegayno mushkiladu ay ka dhacday weeyaan nin ka bilaabay saxiixulbukhaari weligiisna aan laba kelimadoodba ciraabkeeda garanaynin waxa weeyaan waa badweyn buu ku dhexgelaya Ah, masaaishana maa ma garanayo subul salaam buu akhristay matnigiisa subulsalaam wuxuu samaynayaa eh, sancaani raxmat ullaahi calayhi markuu kitaabka soo arooriyo wa fi lmasalati cishruuna qowlan buu kuleeyahy masaladan labaatan hadal baa ku jirta markaasuu agga kula aadin oo agga kula aadin oo agga kula aadin laakiin labaatankan qawli xaggee bay ka yimaadeen see bay u dhisan yihiin maxay tahay maarata marjicooda asalkaa kala garan maayo minku marka waxa weyaan badweyne caarayna labaatan qowl udhexeeya kee raajixa kee marjuuxa aan kala garanaynin ayuu qofku noqonaya marka wareerayaaba meel u dhigo ma garanaysa masaaji ayaa waxay muhiim tahay qofku inuu marka hore aalada qaato cilmigan waxgaarsiiyo oo maarata mutuunta cilmul aala la inuu qofku bilaabo hadduu doonayo fiq inuu barto waa inuu usuul fiqiga yaqaano hadduu doonayo inuu tafsiir barto waa inuu cilmu tafsiir yaqaano ama usuulu tafsir waxa la yidhaahdo hadduu doonayo ma garanaysaa luqadii carabigana wax ku barto waa inuu yaqaano cilmulaala naxwihii iyo sarfigii iyo balaaqadii waa inuu garan karayo maarta intay maarta awood ugu yeelanayo hadduu doonayo inuu cilmu lxadiid dhex galo waa inuu yaqaan usuulu cilmi lxadiid musalaxii iyo usuushii marka cilmi kastaba wuxuu leeyahay cilmi ukhidmeeya cilmi ma garanaysaa ku gaarsiin karaya cilmiga asarkaa u socotay haddii aan marka ka boodno culumta aasaaska ah waxay noqonaysaa inaan badweyn aan dhex galno anagoo dabaal aqoon ee baddu ina laqdo ama waxba aan ka qaadi weyno qofku ku wareero maarta agge ka yimaada waa adigoo maaragtay arday dugsiga dhexe ah adoo jaamacad fariisiyo kale weeyaan muxuu ka qaadayaa maarata qof rag jaamiciyiin ah hadduu la fariisto isagoo dugsiga dhexe laga keenay waxa weya wareer un buu ka qaadaya iyo wakti iska lumis enerjigiisa maaratay inuu isku yaacana waa dhici karaysaa ama waxba ka garan waayo ka garan waayo Eh, waxaa laga yaabaa jaamacad marka qofka la geeyo inuu imtixaan iyo waxyaalo kusoo socdaan oo lagu kala saaro laakiin wadaadadu marka kutubta akrinayaan laysma imtixaamo marka waxa weya ha iska socdo nin waxaan arkay rag kitaabna la akrisan jiray soddon jeer baan minhaajka mara wiil waxna kama yaqaan soddon jeer baan minhaaj loo akhriyey waxa weya wuu awoodi karaa sheekhu eraygii uu yidhi so isu saaro hadduu sheeg meeshaan isu saaro si sheekhu u saaray buu yaqaanaa laakiin faham oo dawqa haddaad masalada si kale u bedisho ama wejiga foomka ka bedesho ma garan karayo maslada masle laftigeeda tahay leanna waxa weya soddonkaa jeer wuxuu ahaa waxuu hore u yaqiinay qaacidooyin ma laha naxwihii ma yaqaano waxa weya faacilii mafcuulkale ma yaqaano kelimaadku sa isku xirnayn ma yaqaano laakiin wuxuu xifdiyey sheekha soddonkaa sano marayay lafdigou yidhi xataa waxaa jira taqliidu meeshuu kasii galay alfaada uu ku hadlayo qaybo kamida ah ma yaqaan macnehedu xitaaba soomaaliga ma garan karayo erayadii siisisho usoo gurinaya oo u yidhi ma garanaysaa asaga waxaa laga yaabaa eragaana koonfur fog soomaliya looga hadlo asaguna oo meesha darafka kale ka yimid qoyi inuu erega shiiqa ku yidhaahdo baawalo wato laakiin uusan awoodi karin eragan mandiqadiisa ere u dhigma inuu ku turjumo ma garanaysa ma awoodi karay waa ka mid ah taqliidka qofku mn xoriyad iyo faham iyo taxarur may ma samayn karayo waana caan bay ku ahaayeen in fara badan ka mid ah allah unaxariiste sheekh xuseen cadde sheekh la oran jirayo minhaajka arin jiro caan ku ahaa kutubta fiqiga shaaficiyada ayaan maalin baan soo fariistay kitaab minhaaj akrinay baan kasoo qeyb galay marka kitaabka minhaajka u akrinayey markuu baabka xagga imaamnimada iyo minhaajka uu ka hadlayey ayaa wuxuu ku yidhi ka sixnin buu akrinayay imaamku maaratay maamuumiinta maka kor mari karaa mase waa maarata meel ka sare ma istaagi kara masaajid bu marata minhaajka ka hadlayay marka hadduu imaamku aggaa istaago aggaa istaago aggaa istaago s dhahayo ka sixnin buu yiri marata asul faanjeer iyo saaweed weeyaan buu yiri faanjeer iyo saaweed laba eray wax ka garanayo ma aha ardaydu markay kusoo celinayaan qaybo kamida ma yaqaanin ka sixnin wa sufatin waa faanjeertii iyo saaweedii bay leeyihin ah, laakiin ma fahmayaan haddaad tirado war faanjeer waa maxay saaweedise waa waxay haddaad ku tiraahdo waxay ka fahmi karaan ma laakiin saas ergaas saas ugu dhegayaan maarta wasixnin ah, wa sufa saaweed iyo faanjeer waxaa malanaya saaweed iyo faanjeer waxay tirahda midna ka garanayn malanaya ah, baalood ka mid ah Ehm, marka waa eray yani lagu e, waxaa uga jeedaa meesha wareegsan oo barandada oo kale ah guriga dushiisa meesha banaankiisa barxadiisa oo koreysa barandaa la yihahda af soomaaliga ehm, aan isu yaqaanin meeshaas oo kalea la yihahdaa ehm, ma garanaya tan kalena waa fanjeero fanjeero meel sareyda weeyaan fanjeer waxaa la yihahdaa meesha sare fanjeer ayuu fuulay meel koreysa weeyaan ka sixnin wa sufatin marka waxaa uga jeeda erayadu qaarkood ma fahmi karayo qofku m aalibo cilmiga marka waxa lagaba inuu eragaan awoodi karo inuu turjumo laftigiis luqada fahmi karay hadduu cam dadka wax u akrin karaya sida uu leeyahay faajeeraysaa dadba ku maxay tahay waxba ka garan maayo waxaa uga jeeday arrintaas waxaa keenaya qofka ardaga ah inta furaha la siiyo maskaxdiisa la furo taxarur la siiyo masale uu baari karo masale uu kusoo kordhin karo uu naqdin karayo uu ka doodi karayo oo istiqlaaliye qaadan karayo waxa weeyaan tarbiyadii noocaas aheed ayaa meesha ka maqan qofkuna ma awoodi karayo haddau aasaaskii oo maarata ka xumaado soomaalida waxay ku maamahaan arday alif waxmale ka qalloocday albaqra kama toosa yirahdeen maarta hadda marka hore guruunku ka halaabo alif waxmale haddaad ka qalloocato albaqra kama toosida bay maarta waxay ujeedaa aasaaska haddaan loo fiicnayn meel sare maarta bani aadamku waxuu ka khatarsan guryaha guri qofka injineerka maxamuud baan la socdo jooga injineere aasaaska marka la dhisaya haddaan la adkayna la qalloociyo la haleeyo guriga marka la dhammaystiro waaa waa khatar gurigana waa dumi karaya marka waa dhacaysa gadaal loo dumiyo gurigi qarash baana lagu bixiyey marka gadaal loo dumiyo dib dambe in loosoo saxo oo guruunki aasaaska dib looga soo dhiso laakiin bini markaad dhisidaad ogaatay inuu maarata qalloocan yahay dib uma dumi karti isaga ah, dib uma soo dhisi kartid khaladkaaga dib uma sixi karaysid sidaa darteeda ayaa marka hore qofku inuu maaragtay aasaaska hore oo aad fekero ay tahay basharka an bashar dib looba dumi karayo fikradaad ku abuurtay kama bedelin karaysa inay maaratay marka wadadii waxaa uga jeedaa min xayu alcaqiida walmanhaj wadadii maarata wanaagsaneed ee saxaabada iyo taabiciyiintu kuba tarbiyoobeen qofka in lagu tarbiyooy waana kitaabka aan doonayo waxayna ka tilmaano ah, maanta waxay intaasoo horudhacah muqadimada ugu talan maadaama kitaabka aan hore u cilaaminin Eh, casharka hadaan akrinayno wiiga soo socda waa arin doonaa insha allahu tacala bilaabi doonaa wiiga ku xiga waxaa imaan doonaa sheekh cabdulcaliim baa mutawali baa soo socda insha allahu tacaala waana wuxuu ku fiican yahay insha alla usul fiqira aad bu u fiican waan la ogaha inuu marka kitaabka juweyni waraqaadka waraqaadka ayuu boobsiin doonaa usbuuca insha allahu tacala gudihiis biidn illah caza wajal matni yar wey dhamayn doonaan rajeynayaa taasna markaasi waan ku uga faa'idaysanaynaa luqad soomaaliya carabi ku aqrin doonaa cabdulcaliim mutawali insha allahu tacaala marka hadalka intaas baan kusoo koobaya ilah waxaan weydiisana tawfiiqna waafajiyo wsala allahu ala sayidina wanabiyina